bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin innawowiyu raximahu llahu tacaala kitaabu xifdi lisaan carabka ilaalintiisii ayuu u kitaab carabka in la ilaaliyo dunuubta carabka laga galana layska ilaaliyo oo carabka markaa la xifdiyo qaala allaahu tacaala alla waxa uu yidhi maa yalfidu min qowlin maa yalfidu kuma dhawaaqayo min qowlin ay qowlan qowl ilaa ladeyhi agtiisa waxaa ahaaday raqiibun mid ilaaliyo catiidun oo darban oo diyaarsan raqiib iyo catiid magacyadooda ma ahna waa tilmaamahooda mid kastaana waa raqiib waana catiid waana ku ilaalinaya waana ku diyaarsanya marka dad sidaa loo ilaalinayo haddii aan nahay carabkeenna inaan ilaalino waayo wax allaale wax ka soo baxaya waa qorayaan malaa'igtu wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi ina rabbaka rabbigaa labilmirsaadi cimilgal mid u saaxiiba waay ayb cimilgal marka waxa waxawaay kuurku kugu jiraa waa ku fiirinayaa qof waxaa weyaan oo kale meel yar oo surun yar dadka inta loo baneeyey nin walbaa soo mar layii halhal ay usoo marayaan sida qofka uu kuurka kugu jiro kuu fiirinayo kale sidaasi ka daran baa ilaahay oo kuurka ugu jiraa marka qofka ilaahay oo kuurka ugu jira waa inuu aad isu ilaaliya marka ilaahay ka cabsadaa waqad dakartu waxaan sheegay maa yasara allaahu subxaanahu watacaala alla wuxuu fududeeyey min aladkaari oo adkaar ah almustaxabati la sunneeyo iyo wanaxwihaa iyo wixii lamida mimaa sabaqa wixii soo hormaray wa aradtu waxaan doonay buu yidhi imaamku raximahullah an adumma inaan u geeyo ilayha kaas adkaartaas maa yukrahu waxa la nacayo ow yaxrumu ama xaaraam noqonayo min al alfaadi alfaad ah liyakuuna alkitaabu kitaabku si uu ahaado jaamican mid ururiyey liaxkaami alalfaadi alfaadda axkaamteedo dhan wuxuu kuleeya waxaan hadda ka hor soo sheegay adkaarta la akrinayo waxa fiican in la akhriya ajarka lagu helayo ay sunnada tahay ayaan ka soo hadlay waxa in la sheegaa ee la dhahaa ay dembi tahayna waa raacinayaa buu yiri si kitaabka uu u noqdo mid ururinayo wix allaale wix alfaad ku saabsan ama alfaad wanaagsan oo laysku booriyey ha ahaato ama alfaad xun oo layska cabsi geliyey ha ahaato ayb wa mubayinan <clears throat> mid caddeeya si uu u noqdo aqsaamaha alfaadda aqsaamteeda fa adkuru waxaan sheegayaa min daalika kaagaas xaggiisa maqaasida maqaasid yaxtaaju ilaa macrifatihaa aqoonsashadeeda uu u baahan yahay kullu mutadayinin inkastoo diin ka diin dhiganayo oo diinka inuu ku dhaqman rabo wa akharu maa adkuruhu waxa aan sheegaya badankiisna macruufun weeyaan mid la garanayo falihaadaa sidaa darteed atrukul adilata adilada waaba ka tegayaa fii akharihi badankiis waa wax layska garanayo yiri wabilaahi towfiiq marka kitaabka hadda ka hor wuxuu soo sheegay waxaas in la dhahaa sunno ah waxaa in la yiraahdo waa sunno kaas in la dhaho waa waajib waxyaabahaas ka soo hadhadlay hadda wuxuu rabaa inuu raaciyo waxyaabaha in la dhahaaba ay dembi tahay kitaabka si ou labada darafbo uu u kulansado ayb faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay carabka in laga ilaaliyo hadalka oo dhan ilaa hadal maslaxadiisu ay muuqato maahan hadal maslaxadiisu ay muuqato maahan carabka in wax kaloo dhan laga ilaaliyo ayb iclam ogow annahu yanbaqii waxaa habboon likulli mukallafin qof kastoo qaangaara an yaxfada lisaanahu carabkiisa inuu xifdiyo uu ilaaliyo can jamiici alkalaami hadalka dhammaantiisa uu ka ilaaliyo ilaa kalaaman hadal maahne tadharu ay muuqanaysa almaslaxatu maslaxada fiihi hadalka dhexdii ay ka muuqanaysa ma ahane ayb oo matastawal kalaamu hadalku hadduu ekaado in la hadlo iyo watarkuhu ka tegistiisu hadday sinaadaan filmaslaxati maslaxada ay ku sinaadaan fa sunnatu sunnada alimsaaku canhu warkaas in laga afhaysto waaye liannahu maxaa yeele qad yanjaru lkalaamu hadalka inuu soo jiidmaa la arkaa almubaaxu ee awel iska bannaana ilaa xaraamin xaraam <clears throat> xaggeed inuu u jiidmo ow makruuhin ama shay makruuha bal haadaa kani kathiirun waa badan yahay ow qaalibun ama waaba qaalib filcaadati caadada dhexdeeda ayuu qaalib ku yahay wsalaamatu nabadgelyadana laa yacdiluhaa shayun wax u dhigma ma jiro wuxuu ku leeyahay musanifku ogow waxaa habboon qofka mukalafka ee qaangaarka carabkiisa inuu ilaaliyo muxuu ka ilaalinaa hadal oo dhanoo ka ilaalinaa ilaa hadal maslaxadiisu ay muuqata maahan hadalka maslaxadiisa muuqata waxaa weyan aakhira ajar ka helay oo adkaarti inaa ka aamusto maaha iyo wixii waajibka kugu ahaa ama <coughs> maslaxadu waxay noqon kartaa maslaxa adduunyo shaqaad qabanaysaa shaqadii marka qofki waa la hadlaysaa waa lagula hadlayaa adduunyadaadii baad wax u kasbanaysaa maslaxa adduun ama maslaxa aakhira ama mid labadaba jamcinayo warka maslaxadiisu marka ay muuqato unbuu qofka ku hadlayaa sida habboon saas waxaa sinaaday oo ekaaday in la hadlo iyo in laga tago warka layska dhaafo labadaas waa isku miday noqdeen xagga maslaxada haddaad hadasho iyo haddaad aamustaba waa isku mid xaggii maslaxada sunnadu marka waa maxayn alimsaaku canhu warka in layska dhaafo maxaa yeele haddaad hadasho hadal iska mubaaxa waxaa laga yaabaa inuu marka dambe u jiidmo wax xaaraam ah inuu u jiidmo ayb sidaasaana qaalib oho badan caadada marka la eega dadka wsalaamatu laa yacdiluhaa shayun haddii mar khatar iyo isbarbar yaalaan wax iska caadi ah de nabadgelyada wax ka fiican ma laha wsalaamatu nabadgelyada laa yacdiluhaa uma dhigmo shayun waxna uma dhigmaan adiga marka nabadgal rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimiin can abi hurayrata radia allaahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala waxa uu yidhi man kaana yu'minu billaahi qofkii alla rumaynaayo iyo walyowmi alaakhiri aakhira rumaynayo falyaqul khayran khayr ha yidhaahdo aw amase liyasmut ha iska aamuso khayr ha sheego ama ha iska aamuso yani maslaxaha ku hadlo ama ha iska aamuso qultu fahada alxadiidu xadiidkan almuttafaqu calayhi ee bukhaari muslim ba isla weriye almuttafaqu calaa sixatihi sixadiisa laysku waafaqay nasun weeyaan nas oo sariixun cad fii annahu yenbagii waxaa habboon allaa yatakalama qofka inuunan hadlin ilaa idaa kaana alkalaamu hadalku inuu yahay ma ahane khayran khayr wa huwa aladii khayrkuna waa midka dhaharat lahu maslaxatuhu maslaxadiisu ay u muuqatay wamataa shaka goortou shakiyo fii duhuuri lmaslaxati warwarkan maslaxa ma ku jirtaa mase kuma jirto maslaxadii ma muuqataa mase ma muuqato haddii uu ku shakiyo falaa yatakalamu ma hadlaayo marka waqad qaala alimaamu shaaficiyu raximahullah imaamu shaafici wuxuu yidhi idaa araada alkalaama hadal haddii uu rabo qofka facalayhi an yufakira waa inuu fakero qabla kalaamihi intuusan hadlin ka hor horta waa inuu maskaxda la tashta ee qalbiga fain daharat ilmaslaxatu maslaxadii hadday muuqato takalama waa hadlayaa wain shaka haddii uu shakiyana lam yatakalam ma hadlaayo xataa tadhara intay maslaxada uga muuqato adduunka marka waxaa ugu xun hadalka iyo fakerku inuu hadalka soo horeeyo oo qofku marku wuxuu dhihi lahaa dhaho matagii ou matagi lahay ou ku matago kabacdi inuu yiraahdo war hadalkan saan ma fiicnayn saanaa fiicnayd kadib inuu war u galo ma ahan sidaas dadka akhyaarta ilaahay ka cabsado ee ilaahay waddadiisa inay ku socdaan rabaan dariiqooda ma aha qaala warawaynaa fii saxiixayhimaa can abi muuse alashcariyi qaala waxa uu yihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayulmuslimiina afdalu muslimiinta yaa ugu fadli badan qaala waxa uu yidhi man salima almuslimuuna muslimiintu kay nabadgalaan min lisaanihi carabkiisa ay ka nabadgalaan iyo weyadihi gacantiisa ay ka nabadgalaan dadka muslimiinta ninka ugu fiican waa ninka ay muslimku uu ka nabadgala carabkiisa iyo gacantiisa gacantiina wax ma gaarsiinayo dhiig ka daadin maayo ma dilaayo ma dharbaaxaayo dhagax ku tuuri maayo uma tuuriyeynayo ciday deriska ah iyo dadka muslimiinta waa ka nabadgelayaan ayb carabkiisana waa ka nabadgelaya ma xamanayo beenka ma sheegayo ma masabidanayo ma caynayo waxaasoo dhan ma samaynayo muslim kaasaa la dhahaa dhab ah ayb wax kale waa iska wixiisu waa wax iska aan toosnayn qaala warawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can sahl bni sacdin radi allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh wali wasalam qaala nebigu waxa uu yidhi man yadman lii kee ii damaanad qaadayo man qofkii yadman damaanad qaadan lii aniga ii damaano qaado maa bayna laxyeyhi labadiisa lafdaan inta u dhaxayso iyo wamaa beyna rijlayhi labadiisa lugood inta u dhaxayso kii ii damaanad qaado adman lahu u damaanay anigana aljannata janno u damaanay yaa ii damaanad qaaday inuu ilaalinayo labadiisa lafdaan lafdaanka inta wade kan iyo kan waxa u dhexeeya oo ku jira oo carabka labada lafdaanu u dhexeeya iyo maa beyna rijlayhi labada lugood dhexdoodana waa maxay farjiga dakirka qofka xubintiisa inuu xaaraanta ka ilaaliyo labadaas yaa ii damaanad qaadayo yiri nebiga ama yacni qofkii ii damaanad qaado anna janna damaanad qaada jannadiisa bannaankay taallaa ninka carabka iyo farjiga ka ilaaliyo ninkii carabkiisa xifdiyo ee xubintiisana xaaraanta ka ilaashado xifdiyo jannan u damaanad qaada ayuu nebiga sal sl waxaana yaray dhaheen culummada nin carabkiisa ka adkaaday oo xun maba maba la helayo leanna marku carabka koontaroolo xubintii ugu dhibka badnayd waa markuu koontaroolo waxaan kala u fududaanay laakiin waa la heli karaa qof habeen dhan salaad u taagan maalin dhan sooman carabkan aan ka adkayn carabka adkaashadu wax fudud ma aha ayb ilaahayna waa ka yirada waladiina hum lifuruujihim xaafiduun muminiinta waxaa lagu ammaanay inay ilaaliyaan xubintooda xaaraanta ka ilaaliya qaala warawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wamuslimi can abi hurayrata radi allahu canhu annahu samica anabiya sal allahu alayh wali wasalam yaquul nebigoo dhahayuu maqlay ina alcabda addoonku yatakalamu bilkelimati hadal ayuu ku hadlayaa kelmad maa yatabayanu fiiha <clears throat> maa yatabayanu ma cadaysanayo fiiha kelmada ma caddaysanayo kelmadii yani wax ka imaanaya iyo halisteeda iyo waxaasoo dhan macadaysanayo yazilu bihaa uu ku simbiririxanayaa ila naari naar intii ka ah. naar xaggeedu ugu simbiririxanaya iyada sababteedu naar ugu simbiririxanayaa abcada mimaa bayna almashriqi waalmaqribi qorax soo bax iyo qorax u dhac meel ka fogaanshiyo badan aa wa fii riwaayati lbukhaariyi riwaaya bukhaari ku sugan saxiixiisa abcada maa bayna almashriqi abcada mima bayna almashriqi qorax soo baxyada inta u dhaxayso ka fogaanshiya badan min ayri dikri lmaqribi maqrib isaguma sheegin wamacnaa yatabayanuna yufakiru fakaraya fi annaha iyada khayrun inay tahay amlaa ama inaynan ahayn yani wuxuu leeyahay nabiga sal slam qofkaa kelmad ku hadlayo ma ka fakaraayo inay khayr tahay iyo in kale waa soo tuuray kelmadii naartuu ku gelayaa meel ka foga waa naartiibu intuu ku simbiriirxdo ou tolob dhahayaa meel ka fogaanshiyo badan qorax soo bax iyo qorax dhac inta isku jiraan ceeb buu naarta u galay qofkaana maxaa marka naarta uu ku galay hadal uunan ka fekerin qofka marka inta uu waxa sheegin waa inuu ka fekeraa waxaan aad ku hadli doonta khayr miya mase ma aha kadib ha hadlo ayb laakiin isagoon samaynin bad iska soo tuuro aaday khatar u tahay qaala warawaynaa fi saxiixi lbukhaariyi can abi hureyrata radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala waxauu yidhi ina alcabda addoonku la yatakalamu bilkelimati buu ku hadlayaa kelmadda min ridwaanillaahi tacaala oo ilaahay ridihiisa ah alla raalli gelinayso maa yulqii lahaa baalan maa yulqii u ridi maayo lahaa iyada baalan yani shani wax weyn lama ahan yani kelmad buu ku hadlaya ilaahay rido geliso aadna ulama weyno si fiican yani ayb yarfacu allaahu tacaala ilaahay waa koryeelayaa bihaa kelmadaaba wuu ku koryeelayaa darajaatin darajaat wa ina alcabda addoonkuna la yatakalamu bilkelimati buu ku hadlayaa kelmad min sakhat illaahi ilaahay caradiisa ah carogelinayso laa yulqii lahaa baalan xaal iyo shani ama qalbi u ridi maayo yahwii bihaa fi jahanama jahanama kula hoobanaya marka qultu kada fii usuuli lbukhaariyi yarfacu allaahu biha darajaatin usuusha bukhaari saxiixiisa sidaas waa wahuwa saxiixun waa ay darajaatihi darajaadkiisaana loo jeeda ow yakuunu taqdiiruhu yarfacuhu wou koryeelaya alle wayulqii bilqaafi waayadan qaala warawaynaa fii muwaطa'i limaami malikin wa kitaabay atirmidiyi wabni maajah can bilaal bni alxaarith almusaniyi radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalama qaala ina arajula ninku layatakalamu bilkelimati kelmad buu ku hadlayaa min ridwaanillaahi tacaala ilaahay ridihiisa ah maa kaana yadunnu ma uunan ahayn inuu u malaynaayo an tabluqa inay gaaraysa maa balaqad waxay gaartay yaktubu allaahu tacaala lahu ilaahay wuxuu ugu qorayaa bihaa kelmaddaa sababteeda ridwaanahu raalli ahaanshihiisa ilaa yowmi yalqaahu ilaa uu maalinkuu kala kulmo yani hadduu ilaahay raalli kaa noqdo ilaa aakhiro maalinku kula kulmaayo maxaa ka fiican rido ilaahay waa wax loo dadaalayo ayb oo mugdiga loogu socdo salaada loo aado ilaahay looga cabsanayo oo nin walbaa wuxuu rabaa inuu rido ilaahay raadiyo oo helo qof baa marka kelmad ku hadlaayo aad inay u weyn tahay uma maleeyo xagga ajarka ilaahay wuxuu ka siinayaa markaas rido allah u waajibayo waina rajula qofka cagsi waa tanlaa yatakalamu wou ku hadlayaa bilkelimati kelmad <clears throat> min sakhat illaahi tacaala ilaahay caradiisa ah ka carayseenayso maa kaana yadunnu u malayn maayo <clears throat> uunan u malaynaynin an tabluqa inay gaaraysa maa balaqad waxay gaartay yaktubu allaahu tacaala lahu ilaahay wuxuu u qorayaa qofkaa bihaa kelmadaa sababteeda sakhatahu caradiisa ugu qoraa ilaa yowmi yalqaahu ilaa qiyaamo ilaahay hadduu ku caraysnaada ka warran maxaa sababayn hal kelmad oodan ka fiirsan <clears throat> <clears throat> marka qofna ayaanu ku hadlin kelmad uunan ka fiirsanin ayb oo waxaa weyaan kelmad baa diintaba looga baxaaba ayb soo ma hal kelmad baa laga yaaba in diin looga baxo oo qofku waa dheeldheelaya xataa u dhahayo qul abiillaahi wa warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ayb qofka marka hadalkiisa inuu fiiriyo waa inta uunan ku hadlin ka hor ayb qof hadday wax dhahdo intuuna wax dhihin fiiri warkaaga waalid haddii uu wax kuu sheego inta aadan war kale gelin fiiri horta warkan maxaa ka imaan kara haddaad tiraahda ma waxaa waaye warkii uu ilaahay kugu caroonayo ilaa qiyaamo mase kii uu kaaga raalli noqonayo qaala tirmidiyu xadiiun xasanu saxiix qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi wanasa'iyi wbni maajah can sufyaana bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala qultu yaa rasuul allah waxaan ihi rasuulka ilaahayow xadithnii ii sheeg biamrin arrin actasimu bihi aan ku dhego oon qabsado qaala waxauu yidhi qul waxaa tiraa rabbi allah rabbi aniga rabbigay allaahu waay huma istaqim dabadeedna toosnow qultu yaa rasuul allah waxaan ihi rasuulka ilaahayow maa akhwafu maa takhaafu calaya wax aad iigu cabsi badan tahay waxa aad iigu cabsanaysa kan loogu cabsi badan yahay maxay tahay su-aal weyn fa akhada bilisaani nafsihi nebiga carabkiisa isaga ku yaalo soo qabtay uma qaala waxa uu yidhi haadaa kan kana aniga kaaga cabsanayo qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix soma aragtid marka wuxuu leeyahay kan ayaan kaaga cabsana marka kan qof naartoo gelin karaa waxa sidaas loogu cabsanayana waxay tahay isaga beenta xanta dadjilidda dhadhaajinta wax fara badan ba isaga laga sameeya hadalka xun shirkiga marka la qurxina bidcada la qurxina carabkaa laga qurxiya haddana xubintan waa xubin aan noogeynin waa carab sida xubnaha oo kale ma aha waa ka noog yeeryahay gacantaas haddii lagu yiraahdo ilaa iyo shan saac maanta saas u dhaqdhaqaaji waa daalay sooma horay ka daalay gacanta waxyar markaa wadaba waa daalay carabka laakin ma daalaya maanta inaan iska hadlaa dhaqdhaqaaqa oo dhaqdhaqaaqa ma noogaya carab khatar waayo marka waxaa loogu talagalay oo yacni wanaagsan inaad wax fiican ku qabsato haddaad waxun ku qabsata dadka fadhi kudirrada fadhiyoo kale subaxiisay u fariistaan qaara afar saac habeenimo ka baxa ka tegaayo ama saddex saac habeenimo salaadiina marka imaamku tujiyo waana lagu dheereeye waana lagu dheereeyey leeyi xaggey u ordayaan maanta dhan waxaasuu yiri kaasaa la yiri saasaa la yiri inbay ku hayaan markaa marka nebigu aad igaga cabsanaysa ka loogu cabsi badan yahay ii sheeg markuu saxaabigu nebiga ku yiri carabka u sheegay nbigana waxaa laga yaaba hadii la war carabkaaga ilaali animaa aragtay kuleeya anoo dad carabkeyga ku taabanayo qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can ibni cumar radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama laa tuksiru lkalaama warka ha badinina bikayri dikrillaahi tacaala ilaahay dikrigiisa waxaan ahayn dikriga alle waxaan ahayn carabka ha ku badinina fa ina kahrata alkalaami hadalka badnaantiisa bikayri dikrillaahi ilaahay keyrkii ilaahay dikrigiisa keyrkiis lagu badiyo qaswatun lilqalbi qalbi qallayl qaswatun qalayl waa lilqalbi qalbiga haduu qalalana bis xubnihii kale cibaado laguma karo oo khushuuci iyo waxyaabahaadhina qur-aanka ilaahi muxuu yiri alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubahum lidikri illahi wmaa nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataalat calayhim alamadu faqasat quluubuhum maxay noqdeen markaas wa kathiiru minhum faasiquun lamaa qasa alqalbu fasaqat iljawaarixu qalbigu markuu qalalay jawaarixdii faasiq ilaahay daacadiisa looma karo salaada usoo kac tuko cibaadayso ma lagu karayo waxyaabaas wa abcad annaasi dadkan ugu fogaanshiyaha badan min allaahi tacaala alla xaggii uga fogaanshiyo badan alqalbu alqaasi weeyaan qalbiga qalalay qalbiga engegay oo qalalay oo daacadii alla ka qalalay kaasoo qalbi qalalana danaarow galaa fa weylun lilqaasiyati quluubuhum soo ilaahay ma dhehen faweylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah ulaaika fii dalaalin mubiin qaala warawaynaa fiihi tirmidi dhexdiisa kitaabkiisa waxaanu ku werinay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh waali wasalama man waqaahu allahu tacaala qofka oo alla ka dhowray shara maa bayna laxyeyhi labadiisa lafdaan sharta ku jirta carabka shartiisa wa shara maa beyna rijlayhi labadiisa lugood waxaa ku dhex jira shartooda waa dakarka xubinta dakhala aljanna janna u galaa qofkii labadaa laga dhowro sharteeda ninkii carabka shartiisa laga ilaaliyo xubintiisa sharteeda laga ilaaliyo dakarkii jannu galay qaala tirmidiyu xadiidun xasanun qaala warawaynaa fiihi can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay uma najaatu badbaadadu maxay tahay maxaa lagu badbaadaa qaala waxauu yidhi amsik calayka lisaanaka carabkaaga celi carabkaaga xumaantay sharti ka cesho walyasacka beytuka gurigaagana ha ku deeqo gurigaaga iyo reerkaaga ha ku deeqaano meelo kale iyo xaraan ha u aadin wabki niyahow oy calaa khadii'atika gefkaagana ka oy xumi hadday kaa dhacdana ka qoomamay ka shallaao ilaah uga toobadkeen hasii madax taagin oo qofka yani ad adayg inuu galo oo aniga ma waa soo noqday dhahayo iyo anaa waa toobad waa qaldanaya inaan dhaho iyo waxyaabahaas oo dembiga aad ka qoomamaysa iyo waxa inaada ka santaagin waay wallaahi alcadiim waxaas qofka haddii uu galo oo ay sajiyo iyo dabci u noqoto oo uunan khadiicada iyo gefka uu galo uunan ka ooyinin oo uunan ka qoomamaynin maalin aan qoomama ayna waxba u tarayno naarta ka dhex ooynaya oo ka dhex cabaadaya inta hadda adduunya aan joogno warkan rasuulka aan yeelno sal allahu alayhi waalih wasalam qofka haddii uu dembi galo ilaahay inuu markiiba u toobad keeno qofkii uu dembi ka galay bani aadamkaana inuu isla markiiba uu yiraa war halayska ka cafiyo haddii aad laakiin eh, dhega adayg iyo qallafsanaan iyo yacni jiljileec waa waxaas yani jiljileecaas shaqo kumelihi haddaad tiraahdid yani meel meel ad adaygaaga oon waxba ka taraynin oo naar la yiraa jahanamo la yiraa ayuu qofka naar ku tegaa halkaasuu ka oynayaa markaas ilahan ka jahanamo qaala warawaynaa fiihi tirmidi kitaabkiisa waxaanu ku werinay dhexdiisa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can inabiyi sal allahu alayh waalih wasalama qaal idaa asbaxa bnu aadama bani aadam hadduu soo waabariisto fa ina alacdaa'a xubnuhu kullahaa dhammaanteed tukafiru lisaana carabka ayay ehbinayaan carabka ayay ehbinayaan ehbisaa la dhahaa fataquulu waxay dhahaysaa xubin walba ittaqillaaha war carabow ilaahay ka cabso fiina annaga nooga cabso xubnihii kalaa dhahay carabow ilaahay nooga cabso fa inamaa naxnu annaga bika adi unbaan ku nahay meeshaad adiga aaday waxaa ku hadashaan dhaqan gelina annaga fain istaqamta haddaad toosnaato istaqamnaa annaguna waa toosnaanaynaa wa in icwajajta haddaad qalloocatana icwajajnaa annaguna waa qalloocanaynaa carabuu ilaahay nooga cabsiya leeyihi leanna carabku waxa uu ku hadlo ee uu sheego ayuu xubnuhu kalena ay dhaqan geliyeen marka carab in la toosiye marka carabku saasuu khatar u yahay Bởi waayahay marka qaala warawaynaa fi kitaaby اtirmidiyi wbni maajah can umi xabibata radi allahu canha can اnabiyi sala اllahu alayh wali wasalama qaal kulu kalaami bni aadama bani aadamka warkiisa oo dhan calayhi isaga kor dushiisa waay laa lahu ma laha isaga ilaa amran bimacruufin macruuf faridiis maahane ow faro ow nahyan can munkarin ama munkar reebidiisa ow dikran lilaahi tacaala ama alla xuskiisa hadaad qur-aan akhrisato tasbiixsato warkaas adaa ku faa'iidaadaaneh laakiin wixii aan dikri alla alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar aan ahayn ee hadal ah waa lagugu qoraa dushaada qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can mucaadin radia allaahu canhu qaal qultu waxaan idhi buu yidhi mucaad yaa rasuul allah rasuulka ilaahay u akhbirnii ii sheeg bicamalin camal yudkhilunii aljannata jannada i geliyo wayubaacidnii min annaari naarna iga fogeeyo qaala waxa uu yidhi laqad sa'alta waxaad su'aashay can cadiimin shay weyn wa innahu isaguna la yasiirun weeyaan mid fudud calaa man qof korkii ku fudud yasarahu allaahu tacaala calayhi alla uu u fududaydiyo qofkii ilaahay oo u fudaydiyo waa wax korkiisa ku fudud tacbud ullaaha ilaahay baad caabudaysaa laa tushriku la wadaajin maysid bihi ilaahay cibaadadiisa shay-an waxba wa tuqiimu salaata salaadaad oogaysaa wa tu'tii zakaata zakadii baad dhiibaysaa ood bixinaysaa wa tasuumu ramadaana ramadaan ayaad soomaysaa wa taxuju lbeyta kacbadana waa aadaysaa waa xajinaysaa shanta tiira islaamku u sheega waxyaabaha jannada lagu galay ka mid tahay uma qaala waxauu yidhi alaa adulluka miyaanan ku tusaynin calaa abwaabi alkhayri khayrka irdihiisa assawmu soonkii junnatun gaashaan wasadaqatu sadaqadana tudfiu waxay daminaysaa alkhadiicata gefka kamaa yudfiu lmaau biyaha say u damiyaan annaara dabka wa salaatu rajuli qofka salaadiisa fii jawfi lleyli habeenka barkiisa habeen barka wasalaatu rajuli qofka salaada uu tukanaya fii jowfi leyli habeen barki uu tukanaya dhexdiisa uma iyadana waxaa weyaan marka iridaha khayrka waa uma talaa tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici ayuu aqriyay xataa balaqa yacmaluun ilaa uu gaaro uma qaala waxau yidhi alaa ukhbiruka miyaanan kuu sheegaynin bira'si lamri diinta madaxeeda wa camuudihi lafdhabarkiisa wa dirwati sanaamihi kurskiisa baarka ugu koreeya kurska baarkiisa kore kurusdhexaadkiisa makuu sheega baarka ugu sareeya kuruska qultu waxaan idhi balaa inaadan ii sheegin iska daaya ii sheega yaa rasuulallah qaala waxa uu yiri ra-sul lislaamu diinta madaxeeda waa islaamka waa towxiidka diinta madaxeeda waa shahaadateynka iyo towxiidka wa camuuduhu lafdhabarna lafdhabarkiisana asalaatu salaad waa wa dirwatu sanaamihi baarka ugu sareeyaana aljihaad qof ma noolaa karaa madax la-aan inta qofka laga gooy ma noolaa karaa towxiid la-aan waa nolol la-aan waa qof aannolol maba jirta tawxiidkii waxaa lagu shabahay madaxaas qofka madaxa laga gooyo nolol u dhammaatay salaadiina maxaa lagu shabahay laf dhabartaas qofka laf dhabartaa hadday ka jaban tahay ma istaagi karaa ma istaagi karo waa qofkala fadhiyo salaadiina waa lafdhabarta meeshay jirkaaga ka tahay oo kale diinta ka tahay kurska ugu sareeyo meesha ugu sareysana jihaadka waay oo yani kurs dhaxaadka kore u ah yani waxay tahay haddii jihaad jiro islaamka sharaf ayaa usoo hoyanaysa muslimiinta oo diinkoodii bay say doonaan ugu dhaqmi karaan cizi iyo sharaf waa jihaadku marka haddii kalena wixii laguu meeriyey unbaad yeelaysaa dadka fasaqada iyo kufaarta ay kuu meeriyaan uma qaala waxau yidhi alaa ukhbiruka miyaanan kuu sheegaynin bimalaaki daalika kullihi bimilaaki daalika kullihi kaagaas dhammaantiis wax kuu hanto oo gacantaada soo gelaya ma kuu sheegay qultu balaa yaa rasuul allah haa inaadan ii sheegin iska daa ii sheeg fa akhada bilisaanihi carabkiisii buu qabtay uma qaala waxa uu yidhi kufa calayka haada kan reeb carabkiibuu soo qabtay kan cishe buu yiri ilaali midkaagan ilaali carab qultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow wa innaa anagu lamu'aakhaduuna kuwa loo qabanaya miyaannahay bimaa natakalamu bihi waxaan ku hadlayno waxaan aan iska sheeg sheegayna ma naloo qabanayo ma naloo xisaaba fa qaala waxau yidhi hakiladka ummuka hooyadaa ha ku weyso wahal yakubu nnaasa oo dadka miyaa wahal yakubu nnaasa maku kufiyaa dadka maku tuuraa fi nnaari naar dhexdeeda calaa wujuuhihim wejiyaalkooda ma ugu tuuraa ilaa xasaa'idu alsinatihim carabiyadooda waxay guratay oo shaqaysay un maahane yani wuxuu yidhi waaba la yaaba adiga yaab baad leedahay wuxuu ku yidhi mucaad binu jabal uu ku dhahaa nebiga hooyadaha ku weyse oo dadka naarta wejiwejima waxa ugu tuura wax kale maaba ugu tuura ilaa carabkooda unbaa ku tuura carabkaa dadka naar geliy qaala tirmidiyu xadiidun xasanu saxiix qultu adurwatu bikasri daali lmucjamati wa wadamihaa durwa iyo dirwa wahiya aclaahu meesha ugu sarraysa waaye warawaynaa fi kitaabayi tirmidiyi wabni maajah can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala nebigu waxau yidhi min xusni islaami ilmari qofka islaamkiisa wanaagiisa waxaa ka mid ah tarkuhu ka tegistiisa maa laa yacniihi waxa aan isaga aan dan u ahayn oo aan dantiisa ahayn inuu iskaga tago islaamnimada wanaaggeeda marka waxaa ka mid a wax aan danta kuu ahayn inaa ka tagto adduun iyo aakhira waxaan dan kuu ahayn inaa ka dheeraato oodan dhex gelin طيب qال wrawyna fي kitaabi التirmidiyi can cabdilaahi bni camr bni اlcaasi radي allahu canhuma ana الnabiya slى اllahu عalيh wali wasalam nebiga qaala waxa uu yihi man samata qofkii aamusay najaa waa badbaaday ninkii aamusa waa badbaadaya khayrka ninkii ka aamusa ma laga wadeede isnaaduhu daciifu weyaan wainamaa dakartuhu waxaan u sheegay liubayinahu inaan caddeeyo likownihi mashhuuran inuu yahay caan inuu iska yahay darteedan u sheegay oo dacfiba isaga ku jira walaxaadiiu axaadiista asaxiixatu ayib ayb xaafidka fatxiga wuxuu ku yiri ruwaatuhu hiqaat famadaaruhu calaa cabdillahi bn lahiyac ixtaraqat kutubuhu marka takhliid baa ku dhacay ayb laakiin rawaahu canhu qutaybat bnu saciid cinda tirmidi wagayrihi laakiin qutayba ka wariyey ibnulmubaaragna fi zuhdi buu uga wariyey ibnu wahabna fi ljaamic wa samaacuhu minhu saxiixun samaacooduna waa saxiix xadiiku marka inuu saxiix yahay u man samata najaax xadiidka ah waa saxiix walaxaadiisu saxiixatu axaadiista saxiixada binaxwi maa dakartu wixii aan soo sheegay oo kale kahiiratun weeyaan kuwa fara badan wa fii maa ashartu bihi wixii aan ishaaray kifaayatun baa ku sugan dhexdiisa ku filnaansho liman qofkii wufiqa la waafajinayo towfiiq la waafajiye wasayatii in shaa allahu tacaala waxaa imaan doona fii baabi alghiibati xanta baabkeedana jumalun ayaa imaan doono min dalika kaagaas a bilaahi towfiiq wa ama al aathaaru aathaarta cani salafi laga soo wariyey ee wakayrihim keyrkood fii hada albaabi baabkan dhexdiisa fakathiiratun weeyaan kuwa aad u fara badan walaa xaajata xaaja ilayha xaggeedana ma ahanin yani ilaa dikriha maca maa sabaqa wixii soo hormarayna lala qabo laakin nunabihu aan baraarujinaynaa calaa cuyuunin minhaa waxyaaba yaryaroo marka iyagu markaa eh, ka mida ah. waxyaaba yani muhiima oo kooban balaqanaa waxaana soo gaartay buu yidhi ana qusa bna saacidata wa akhama bna sayfiy ijtamacaa labadaa nin baa kulmeen faqaala axaduhumaa lisaaxibihi midkood baa saaxibkiisa wuxuu ku yidhi kam wajadta maxaad heshay fii bni aadama bani aadam dhexdiisa oo min alcuyuubi cuyuub bani aadamka cuyuubta aad ka heshay meeqa waay faqaala waxa uu yidhi hiya aktharu min an tuxsaa in la tiriya waa ka badan tahay waladii axsaytuhu intaan aniga tiriyeyse amaaniyatu aalaafi ceybin sideed kun oo cayb waayu yiri wa wajadtu khaslatan hal arrin baan arkay aan helay yiri in istacmalahaa hadduu ku dhaqmo qofka uu isticmaalo satarat alcuyuuba kullahaa sideedaas kun oo ceeb halkaas waxaa asturayo oo qarinayo qaala maa hiya maxay tahay buu ku yidhi qaala waxau yidhi xifdu lisaan carabkoo la ilaaliyo haddaa carabkaaga ilaalisid ceebahaas tirada badan dhan baa ka asturmay ceebaha maxay ku soo baxaan tanqiib iyo taftiish in la baarbaaro oo xaggay ka dhacday la dhaho qaala waraweynaa can abi caliyin alfudayl bni ciyaad radia allaahu canhu qaal waxau yidhi man cadda kalaamahu hadalkiisa qofkii tiriyo min camalihi camalkiisa ka xisaabo qalla kalaamuhu warkiisu waa yaraadaa fimaa laa yacniihi waxa aan danta u ahayn hadalka uu ku hadlaya waa yaraanayaan markaas ninkii hadalka uu hadlaayo xisaabo camalkiisa ka xisaabo ka tiriyo maa laa yacni ma gelayo waa nin xisaabtamaayo wa qaala alimaamu shaaficiyu raximahu llaahu lisaaxibihi arabiic wuxuu ku yiri rabiic bnu sulaymaan waaye yaa rabiicu rabiicow laa tatakalam ha ku hadlin fiimaa laa yacniika wax aan adiga dan ku ahayn fa innaka idaa takalamta bilkelimati kelimad haddii aad ku hadasho malakadka iyadaa kuleh leh kelmadaasaaba ku walam tamlikhaa adigana malihid hadalka haddaa mar ku hadasho kelmadaas iyadaa hadhow ku xukunto ku oo adiga lagugu ciqaabaya ama lagugu ajarsiina hadday fiicnayd qaala warawaynaa can cabdilaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaal maa min shayin shay ma jiro axaqu bisijni xabis uga xaqnimo badan min alisaani carabka uga xaqnimo badan ma jiro shay in la xabiso carab uga haboon ma jiro haddii waxa la xerayo xabsi la gelina carabka in la gelsha wa qaala hayruhu waxau yidhi mathalu lisaani carabka tusaalihiisa mathalu sabuci dugaag oo kalewa libaax in lam tuuthiqhu haddaadan iska xirin cadaa caleyka adoo kuu soo boodaya ninkii haddii libaax soo qabto meeshan keeno haddii uunan xirin libaaxaas uus iska xirxirin muxuu samaynaa libaaxan waa ku soo booda waa cunaa soomaa carabka haddaadan iska xirin libaaxoo kale waa ka daranyahay aduu ku halaajina aakhira naaru ku gelina qaala warawaynaa can اlustaadi abiاlqasim alqushayriy raximah اllahu fi risaalatihi اlmashhuurati qaala waxa uu yidhi assamtu aamusitaanka salaamatu nabadgelyo waay wahuwa alaslu isagaan asala wasukuutu aamusitaankuna fii waqtihi waqtigiisa la aamuso sifatu rijaal waay ragga sifadooda waay dadka dhabta raganimada dhabta leh sifadooda waaye Ah, in la aamuso wakhtiga aamusitaanku uu fiican yahay kamaa ana nutqa dhawaaqa fii mowdicihi mowdiciisa ashrafu alkhisaali uu u yahay qaybaha mida ugu sharafta badan qaala waxau yihi wasamictu aba caliyin idaqaaq radia allaahu canhu yaquul man sakata can ilxaqi xaqa qofkii ka aamuso fa huwa shaydaanun akhrasu waa shaydaan afla'wa ah. qaala waxauu yidhi fa amaa iithaaru asxaabi almujaahadati sukuuta doorashada ay doorteen dadka aada ugu dadaalo yani cibaadada iyo diinka naftooda la xarbinayo asukuuta aamusitaanka ay doorteen falimaa calimuu weeyaan waxay ay ogaadeen faliajli maa calimuu waxay ogaadeen dartii weyaan fil kalaami hadalka dhexdiisa ay ku ogaadeenoo min al aafaad uma maa fiihi waxa ku suganoo min xadi nafsi naf dheefteeda wa idhaari sifaati almadxi iyo in la muujiyo ammaanta tilmaamaheeda waxaa ku sugan buu yidhi uma maa fiihi min xadi nafsi yaa ku sugan wa idhaari sifaati lmadxiyo la muujiyo walmayli u iilasho ilaa an yatamayaza inuu soocmo beyna ashkaalihi uu ka soocmo dadka isaga lamidka bixusni nutqi war wanaag uu uga soocmo wageyri daalika iyo wixii lamida kaas iyo kaa keyrkiisu min alaafaati dhaafaad ayaa carabka ku sugan wadaalika kaagaasina nactu arbaabi riyaadati wadaalika kaagaasina nactu arbaabi riyaadati riyaadada dadkeeda sifadooda wa wahuwa axadu arkaanihim arkaantooda mid kamida waa fii xukmi lmunaasalati wa tahdiibi alkhuluqi oo munaasalada iyo degitaanka xukunkiisa ah iyo akhlaaqda oo la hufo la kala shandheeyo kelimaad marka waxaa weyaan kelimaadka tasawufka kamida waa kelimaadkan macaanidiisa sidaas u weyaan macaanideeda waa layska garan karaa ayb ayb anshaduuhu waxa ay tiriyeen waxaa ka mid a fii hada albaabi baabkan ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu laa yaldaqannaka inahu thucbaanu kam fi lmaqaabiri min qatiili lisaanihi qad kaana haaba liqaa'ahu shujcaanu ixfad ilaali lisaanaka carabkaaga ayuha alinsaanu insaano insaan yahow laa yaldaqannaka yuunan ku qaniinin inahu thucbaanu waa mas carabkaagu waa mas yuu ku qaniinin kam fi lmaqaabiri maqaabirta imisaa ku sugan min qatiili lisaanihi kuwa carabkooda oo soo dilay qad kaana uu ahaa haaba shujcaanu geesiyaalku ay ka cabsadeen liqa'ahu ninkaa la kulankiisa nin geesiya oo geesiyaalka inay la kulmaan ay ka cabsadeen oo carabkiisu soo dilay badana ayuu leeyahay ayb waqaala ariyaashiyu raximahullah lacamruka ina fii danbii la shuglaa linafsii can dunuubi bani umaya calaa rabbii xisaabuhum ilayhi tanaahaa cilmu dalika laa ilayhi walaysa basaa'irii maa qad atowhu idma allaahu aslaxa maa ladayah sidaasuu tiri lacamruka ina fii dembii la shuqlan waan dhaartaye dembigayga ama dembigayga waxaa ku sugan buu yiri wax lagu shuqloomo linafsii nafsadeeda ugu sugan oo aan uga shuqloomo can dunuubi bani umaya reer bani umaya dembigooda tirintiisa aniga keygaaba inaan uga mashquulo ay tahay uu leeyahay dembigeygaa waxaaba ku suganba waxaan ku mashquulo anaaba qababa dembi oo aan kaga mashquulo ree bani umaya sheegsheegooda calaa rabbii xisaabuhum rabbigay xisaabta ree bani umaya rabbibay saarantahay ani shaqo kumadihi ilayhi tanahaa cilmu daalika laa ilayah waxay ku cilmiga alle ee yacnii ilaahay ee arrinka cilmigiisa allow gaaraya un ogaalkiisa ee ani ma gaarayo xisaabtooda ani shaqo kumalihi walaysa basaa'irii maa qad atowhu idma allaahu aslaxa maa ladaya basaa'irtayda maahan buu leeyahay waxa ay la imaadeen idaa ma allaahu ilaahay haddii aslaxa uu hagaajiyo maa ladaya ani agteyda waxa ah hadduu alla iyo hagaajiyo waxay la imaadeen aniga shaqo aan ku leeyahay male sidaabuu yidhi marka marka baab aada u qiimo badan baabkan oo ahaa xifdu welina wou wadaa wabilahi towfiiq sal alla slam ala nabiyina mxamed wala ali